dadyahow kaca dukaanka xiro dariiqa ka taga dalbadashado أصوات الخير للإنشاد تقدم dadyahow kaca dukaanka xira dariiqa ka taga dalbada shahado dadyahow kaca dukaanka xira dariiqa ka taga dalbada shaahdo diinta difaaca duulanka badiya dulliga diida docda ka toogta diinta difaaca duulanka docda ka toogta inaan dereerna da ina amro dinta difaaca dinta darajeeya inaan dirirna daina amro dinta difaaca dinta darajeeya dadyahow kaca dukanka xeera dariiqa ka taga dalbada shahado tadyahabka dukanka xeera dariiqa ka taga shaado dastuurka xoora taaqudka guwa dunidan idilkeed tiinta ku dhaaqa dastuurka xoora taaqudka guwa dunidan idilkeed tiinta ku dhaaqa diinta ku dhaaqa dadyahow kaca dukanka xira dariiqa ka taga dalbada shahado